alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaa inoogu dembeeyey dersigii ku saabsanaa akhbaarta inaan bilownay akhbaartu waxay u qaybsantaa mutawaatir iyo aaxaad tacriifka khabar waa soo aragnay waxaynu kala aragnay taqsiimka in loo qaybinayo labada qaybood wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay raximahullah in mutawaatirku faa'iideeyo cilmi minhu nawcun qad nuqil tawaaturan lilcilmi qad afaada inuu cilmi faa'iidaynaayo ayuu markaa ku daray tacriifkii oo wuxuu ka dhigay waxaa cilmi faa'iidaynayaana inuu mutawaatir yahay wixii ka soo hadhayna inuu axaad yahay idan tacriifkiiba wuxuu ka dhigay inuu cilmi faa'iidaynayo inuu cilmi faa'iidaynayaana waa min axkaamih axkaamtiisa wax ka mid a ah. marka la garto inuu mutawaatir yahay ayaa la garanayaa inuu cilmi faa'iidaynayo waxay culamada qaarkood ay diidaan in axkaamta wax lagu tacriifiyo qolyaha manaatiqadoo kale waa diidan yihin siduu sheikhuba sharaxa ku sheegaayo ibnu cuthaymiin ahdari waa ka yidhi wa cindahum min jumlati almarduudi an tadkhula alaxkaamu fi lxuduudi waxaa kaloo loo dabdiyaa an tudkhala alaxkaamu fi lxuduudi waxaa ka mida waxyaalaha la radinaayo baabka tacaariifta marka la joogo an tudkhala alaxkaamu fi lxuduudi in axkaamta la gudageliyo tacaariifta alxuduud waxaa loo jeeda altacaariif xaddu shay wa tacriifu way ogol in shayga xukunkiisa lagu tacriifiyo imka cilmu naxwi marka la joogo eh, axkaamtii wax ku tacriifinayaan alaxkaam mubtade marka laga warramaayo waxay leeyihiin waa marfuuc eh, la rafciyey oo caamil lafdiga aan lagu rafcin taasina waa min axkaami xaal markay sheegayaan waxay leeyihiin waa mansuub bay ku darayaan inuu nasbisan yahay axkaamta alxaalu wasfun fadlatun muntasibu mufimu fii xaalin ka fardan adhabu marka inuu nasbisan yahay tacriifkii buu gudageliyey xaal marka la garto ayaana la garanayaa inuu xukunkiisu yahay an yusab ama an yantasib in la nasbiyo ama inuu nasboobo marka maxay qolyaha manaatiqadu u diidayaan in axkaamta la geliyo tacriifta waxay leeyihiin dowr baa ka imanaya dowr sabqi dowrka waxaa loo qaybiyaa dowr sabqi iyo dowr maci dowr maci dhibi kuma sugna oo wax markaa eh, butlaani ka dhalan maayo maalan alubuwa walbunuwa waa laba shay oo isla wareegaya hebel inan buu dhalo ku curta aabbanimadiisa inuu aabbe yahay oo abun lifulaan inuu yahay fulaanna uu yahay ibnun lahu inan isaga u sugnaaday waa laba shay isla wareegayo isku xidhan laa tuujadu ubuwa biduuni bunuwa walaa tuujadu bunuwa biduuni ubuwa laakiin yaqacaani macan hal mar bay isla dhacayaan isla xasilayaan ubuwada iyo bunuwadu ma kala horrayn inuu aabbe u noqday ilmaha uu ugu horaan dhalay ilmahaasina uu ibni ama walad u noqday waxay ahayd laba shayoo isku wakhti xasilay way isku xidhan yihiin bunawadu ubuwada waa ku xidhan tahay ubuwaduna bunawada waa ku xidhan tahay ha isku xidhnaadaano ha isla wareegaani oo midnaba yaan la helin yadaan kale la helina laakiin mar bay wada xasilayaan markuu ilmaha hore yahay taa waxaa la odhanaya maxay dowr sabqi walaa dowr maci dawr maci caqlan waxaa la garanayaa in tan noocaasoo kale inayna mamnuuc ahayn laakiin dawr sabqi waa maxay waa mid wal oo labada shay ka midii waa inuu noqdaa saabiq haddana masbuuq saabiqan cala alaakhar wa masbuuqan ayda shaygii waa inuu saabiq yahay masbuuq inuu haddii la yidhaahdo xaal lama garanaayo in la garto inuu mansuub yahay mooyaane inuu mansuub yahayna lama garanaayo in la garto inuu xaal yahay mooyaane markaad garato inuu xaal yahay dabadeed baad nasbinaysa haddii la yidhaahdo haddaba xaalnimada garashadeedu waxay ku xidhantahy inaad garato inuu mansuub yahay waxay noqonaysaa xaalnimadu waa inay horraysaa haddana waa inay nasbada ka dambaysaa haddanana waa inay nasbada ka horraysaa si aad nasbadii u keento haddana xaalnimadii waa inaad nasbada lafteeda ku garataa marka mansuubnimada uu xaalku mansuub yahay waa inay noqotaa garashadaad xaalnimada garanayso mid ka horraysa haddana mid ka dambaysa waa inaad xaalka isaga ku garataa haddana waa inaad isaga garataa oo aad xaalnimada ku garataa t noocaas waxay leeyihin waa hayru macquul dowr sabqi axkaamta waa noocaasay haddaba haddaynu u noqonno mutawaatirkii haddii lagu tacriifiyo inuu cilmi faa'iideeyo ma garan kartid inuu mutawaatir yahay ilaa in calimta annahu qad afaada cilman walaa tacrifu annahu afaada cilman ila in calimta annahu mutawaatirun idan waxay leeyihin waa dowr sabqi wa dowr sabqi baailun waa baatil calaa kulli xaal culammadii salafku aad isuma taxallujin jirin tacaariifta siday muta'akhiriintu aad iyo aad isugu xijiyaan ama aad ugu dadaalaan maqsuudka iyo macnaha ayuunbay ka eegi jireen mar haddii la fahmo saas aawadeed samaro badani kuma sugna juhdi badan in lagu bixiyo alfaadda tadqiiqinteeda macaanida haddii la fahmo in laga socdo ayaa roon waayo waxa wax anfacaya waxay tahay macaanida weeye iyo xaqaa'iqda in la fahmo laakiin tadqiiqa alfaadu wax badan faa'iidayn mayso wuxuu haddaba sheikhu yidhi wamaa cadaa haada actabir aaxaada fa awalu nawcayni maa rawaahu jamcun lana laqbada waaba laqbaynaye mutawaatirka labada nooc waxaa horreeyey nooca mutawaatirka nooca mutawaatirka waxaa la yidhaahdaa waa shayga uu soo wariyo jamac badani oo jamac kaloo la mida uu ka soo warinayo oo u tiirinayo jamacaasina jamac kaloo la mida dabaqaadka sanadka dhammaantood mid walba jamac ku sugan yahay ilaa muntaha alkhabar la gaarhaayo yacni mukhbaru bihiga laga warramay ilaa la gaarhaayo weliba waxa laga warramayaana waa inuu yahay bisamaacin aw binadar shay maxsuusa waa inuu yahay yani mudrak bilxis xawaasta mid lagu haleelaayo waa inuu yahay ima bisamaac wa ima binadar waa inuu ku dhammaadaa waa arkay ra'aytu nadartu absartu ama samictu waa maqlan waa inaanu ku dhammaan wax ku saabsan ijtihaad ama danni iyo male ama icmaalu fikr hadduu ashyaada ku dhammaado shay maxsuusa aanu ku dhammaan mutawaatir ma noqdo falaasifo badan ayaa waxaa laga soo naqliyey qaar baaba ijmaac falaasifo sheegtaye inay yidhaahdeen alcaalamu qadiim waa falaasifo gaala ah wain iddaca bacduhum alislaam caalamku waa qadiimo weligii waa jira yidhahdeen warkaa falaasifo laga sheegaayo ee tirada badan lihi lama odhanaayo waa khabar mutawaatira ah hada alkhabara lam yantahi ilaa amrin maxsuus arrin maxsuusa kuma dhammaano ee waa fakero saasaan gaadhu ku dhammaaday ya marka maadaama arrin fakaraad iyo male iyo danni iyo faker uu ku dhammaaday walow khalaa'iq aan la koobi karayn haba sheegaan mid waliba eh ama ha laga soo naqliyo jamacyo badanoo mid walba uu leeyahay waa fakeroo natiijadaasaan gaadhaye khabarkaasi mutawaatir ma noqonayo waayo dhammaantood waxay noqonayaan inay ku khata'een waa khaطi'i karaan ficlanna taa waa ku khaطa'een arrin baatilay ku hadleen maanaa saas iyo sixa lahay shay kastoo faker iyo danni iyo male iyo icmaalulfikri ku dhammaada ama bicibaara ukhra ijtihaadba ka cabiro wuxuu noqonayaa midaan mutawaatir noqonayn laakiin shay maxsuusa waa inu ku dhammaada idan jamacaa badani waa inuu yahay mid waliba inuu ka warinayo jamac badan dabaqaadka sanadku dhammaan waa inay taa ka siman yihiin jamacaasi waa inuu gaadhaa fii jamiici dabaqaati sanad midaynay suurtoobi karin oo caadadu mustaxiil ka dhigayso inay isku waafaqaan been laa cala sabiili tawaafuq wala cala sabiili tawaatu si isugu beegan ah oo aan loo qasdin inay been isugu waafaqaan waa inaynay dhici karin si ay isku afgashadeen oo ay ku ballameenna inay been isku waafaqaan iyadana waa inanu dhici karin bimacnaa biqasdin aw biduuni qasdin inay been isku waafaqaan waa inay caadatan tahay mustaxiil tuxiilu alcaadatu tawaadu'ahum wa tawaafuqahum cala alkadib caadadu waa inay mustaxiil ka dhigaysaa oo la odhanaya waa hayru macquul inay isku waafaqaan hayru mumkin inay isku waafaqaan been inay isku afgashadaanna ma suuragal aha inay isugu beegantaa mid waliba intuu been sheegaana ma suuragal aha biqasdin iyo biduuni qasdi midna uma dhex karto jamca xadkaa gaadhay ee caadadu mustaxiilka ka dhigayso inay been isku waafaqaan oo tabaqo waloo tabaqaadka sanadka ka mida oo kuwa wax kala warinaya ka mida isdaba jooga mid walba waa inay caadadu mustaxiil ka dhigaysa inay been isku waafaqaan waxaa khabarkoodu ku dhammaado ilaa la gaadhaayo khabarkoodu wuxuu ku dhammaadaana waa inuu noqdaa shay marka waxa weye xisi ah an yakuuna muntaha khabarihim alxis ilaa amri maxsuus arin xawaasta lagu haliilaayo oo waa arkay iyo waa maqlay ah masalan jamac badan oo awsaaftaa leh ayaa mid waliba wuxuu ka warramay anahu ra'aa hadihi lmadiina madiinat alqaahira inuu arkay madiinat riyaad inuu arkay marka ka warranka ay ka warrameenee mid weliba marka aragtidiisa uu sheegaayo tuxiilu lcaadatu tawaatu'ahum wa tawaafaqahum cala alkadibna ay tahay waxay noqonaysaa khabar mutawaatira xagga marka waxa samaaca waxay iyaduna noqonaysaa maalan shamaca faraha badan lee sheegay mid weliba inuu nebiga ka maqlay sala allahu aleyh wasalam man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa'a maqcadahu min annaar jamacaasi jamac kale usii gudbiyey jamaca kalena sifadaa yahay ilaa khabarku marka waxa weeye soo gaadhay dadkii dambe siaa gaadhay waxaa la odhanaya waa khabar qaci ah oo cilmi faa'iidaynaya ayuu noqonaya yani cilmi faa'iidaynaya waa qaci marka khabar mutawaatira ayuu noqonaya masalan kiristaanku waxay sheegayaan ciisa bnu maryam inuu yahay ilaah ama ibnu ilaah ama ibnullaah ama haali alaaa khalaa'iq fara badan oo kiristaana siaa sheegaysa haddana khabar mutawaatira ma ah waayo wax xisi ku dhammaaday maaha mid waliba wuxuu leeyahay marka khabarku nihaayada ugu dambayse gaadho inay saa ula muuqatay oo ay saa u qabaan oo ictiqaadsan yihiin waa arrin icmaalulfikri iyo siday iyaga la tahay iyo siday u qaateen inay tahay laakiin khabar hadda ciise bnu maryam ay ka maqleen oo tawaatur ay kaga warinayaan oo leeyihiin ciise bnu maryam baa nagu yidhi anaa allah ah ama aali alaaa yani waxa weye ma hayaan marka idan khabar mutawaatira maaha khabar mutawaatira ma aha wakada khabarka yahuuddu ay sheegayaan ciisa bnu maryam inuu ahaa ibnu bakiyin maryamna inay ahayd zaniya waa khabar iyaga dannigooda iyo malahooda ay ka warrameen yuhuudda sidaa sheegaysa haba fara badnaa badnaatabe khabarkoodu mutawaatir ma noqonayo waa khabar baailah baail marka idan waa ynu arrinku ku dhammaadaa samaac ama mushaahada waa ku dhammaadaa lakiin ictiqaad faasida hadduu iskaga dhammaado ama danni iyo tawahum iyo male wuxuu noqonayaa midaan markaa baabkan soo gelayn buu noqonaya marka uu sheikhu leeyahay maa rawaahu jamcun lana can milihi cazaahu wahaakada ila aladii canhu lkhabar wuxuu tilmaamayaa tabaqaadka sanadku dhammaan inay sifadaa ka siman yihiin weliba jamacaasi waa inuu yahay mid beeni inay isku waafaqaan aynay dhici karin biqasdin iyo biduuni qasdin hal jamacna saa loogama jeedo waa jamac kasta oo tabaqaadka sanadka ku sugan waa inuu sifadaa ku sugan yahay wa kullu jamcin sharuhu an yasmacuu wlkidbu minhum bitawaai yumnacu macnaha la tilmaamaya saas garanay jamac badan inay yihiin tira miyaa loo shardiyaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen tiro waa loo shardiyaa tiradaasi waxay noqonaysaa shan qaar waxay yidhahdeen afar qaar waxay yidhahdeen toban qaar waxay yidhahdeen labaatan qaar waxay yidhahdeen soddon qaar waxay yidhahdeen labiyo toban qaar waxay yidhahdeen afartan qaar waxay yidhahdeen toddobaatan qaar waxay yidhahdeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban cadadu ahli badrin qaar waxay ayaanu ka qaadanay bay yidhahdeen qaar waxay yidhahdeen afartan aqalu cadadi ahli ljumuca calaa qowl bacdi waxay yidhaahdeen intaa in ka yar ilaa qaar ay soo gaadheen afar ay ka dhigeen cadadu shuhuudi zina laakiin afar inuu noqdaan ma suurtoobi karto afarta khabarkoodu mutawaatir ma noqonayo waayo culammadu waxay isla ogol yihiin khabarka mutawaatirka ah cidda sheegaysa inay taskiye u baahnayn waayo cadadkan ayaa waxay keensanayaa khabarkani sidiisa inuu yahay qaci yaqiini ah saasuu keensanaya marka maadaama uu sidaas yada ay yahay ma dhacayso inuu markaa noqdo cid taskiye u baahan khabarkood inuu noqdo ma suuragal ah waxaana laysla ogolyahay shuhuudu zina inay cuduul yihiin oo taskiye u baahan yihiin oo cadaaladooda la sugo mid waliba inuu u baahan yahay afarta shakhsiya markaa ka markhaati kacay waa in mid waliba yahay muslim cadli ah oo cadaaladdiisu sugan tahay haddii cadaaladdiisa laga jaahil yahay markhaatigooda la aqbali maayo marka sidaas aawadeed bay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen afar inaan khabarkoodu tawaaturaynin iyada waxa weeye waxay noqonaysaa mid waxa weeye saxiixa waa la ilqaynaya afarta ictibaarka la ictibaarinayo khabarkoodu inuu mutawaatir yahay waxay noqonaysaa midaan wax ka soo qaad lahayn oo la tuurayo laakiin wixii ka badan ha laga yeelo culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya tobanka ayaa khabarkoodu tawaaturaya oo mutawaatir noqonaya culamada qaarna saas yadaabay mareen calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay mareen tiro mucayana oo nisaab ah oo loo shardinayo oo la odhanaayo meel kastay dhacdo khabarkoodu waa mutawaatir yaqiin faa'iidaynaya ma jira bay yidhahdeen waxaa laga eegayaa jamac badan inay yihiin khabarkoodaasna qaci yaqiina uu faa'iidaynayo tirooyinkuna isku mid maaho tiradu marka waxawan ictibaarka yadu ma laha ee waa yaqiinta xasilaysa waxaa laga yaabaa tiro aan badnaynba oo laakiin a'immo waaweyn in la odhan karo intaasoo imaam iskuma waafiqi karaan been tiradoodana kooban tahay waxaa dhici karta cadad badan oo intaa ka badan oo dheeraad ka in la odhan karo khabarkoodu qaci yaqiina ma aha marka hadduu cadad ku faa'iideeyo yaqiin ma ilaaba ilaa cadadka nafsu hada alcadad fii kulli mawdicin uu faa'iidaynaayo sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba uu sheegay oo fii bacdi kutubihi ku sheegay wuxuu yidhi tiro mucayana lama shartinayo ictibaarkana cadad mucayan iskama laha toddobaa masala soo wariyey ama toban baa soo wariyey lama odhanayo mawdic kasta oo toban shakhsi laga helo ama mawdic kastaoo toddoba qof laga helo oo toddoba qof ay sheegeen khabarkaas fii kulli mawdic wuxuu faa'idaynaya yaqiin la odhan maayo waxaa dhici karta mawdic inuu ku faa'iideeyo mawdicna aanu ku faa'iideeyo ayaa suurtoobi karta waxay ku xidhan tahay yacni sida markaa marba ay tahay wuxuu idhi sheekhu raximahullah fa awalu nawcayni labada nooc ka hore waa mutawaatirke maa rawaahu waa kuu soo wariyey jamcun lana jamac uu innaga inoo soo wariyey can milihi jamac la mida uu ka soo wariyey casaahu xaal uu nisbaynaayo oo u caswinaayo uu ka soo wariyey oo uu leeyahay jamacaasaa noo sheegay bimacnaa waxa weeye fardi walba fardi kaluu ka warinaya kana fardi kale kana fardi kale kana fardi kale sidaasun u wada markaasa waxay noqotay markaa isku darto majmuucii jamaci wuxuu ka warinaya jamac kaleoo la mida oo sifanimada kala mida mid kasrada iyo inay caadadu mustaxiil ka dhigayso been isku waafaqaan wahaakada saasuu ahaanaya ila aladii canhu lkhabar walamru haakada arrinku waa saas oo jamac weliba jamac kalu u caswinaya u tiirinaya ila aladii canhu lkhabar ilaa laga gaarhaayo kii khabarku xaggiisa ka ahaaday laa biijtihaadin ijtihaad xaggiisna aanu ka dhacayn dhacaynoo ku xasilayo bal samaacin aw nadar uu ka dhacayo ka xasilayo xag maqal ama xag arag oo ku dhammaanayo samictu ama ra'aytu wa kullu jamcin jamac kastaaba marka wuxuu ku dhammaaday waa inuu ama masmuuc ama mar'iy ama wax la arkay ama wax la maqlay waa maleeyey waynay noqon waa ijtihaaday waynay noqon wa kullu jamcin jamac kastaa sharduhu shardigiisu an yasmacuu waa inay maqlaan yani wuxuu ku kaaftoomay min baab aliktifaa biaxadi nadiirayn labadii shay ee isudhigga ahaa mid ka ku kaaftoomay an yasmacuu aw yarow inay maqlaan ama inay arkaan ele horuu kuugu hormariyey bal samaacin aw nadar marka ma aha inuu nadarkii hadda ka saaraye nadarkiina wuxuu noqonayaa inuu meesha ku yaallo qariinadaa hore ku hormartay aad ku garanayso marka jamac kasta shardigiisu wuxuu yahay inuu yidhaahdo waa maqlay ama inuu yidhahdo waa arkay waalkidbu minhum bitawaai yumnacu waalkidbu beenta bitawaai xaal marka ay ku sugan tahay iswaafaq la iswaafaqo ay ku sugan tahay haddii lagu socdo mubtade in wax laga xaalayn karo calaa ra'yi siibaweyhi wahayrihi haddii kalena waxay noqonaysaa in sife laga dhigo waalkidbu beentu bitawaati alkaa'inu bitawaati ku sugnaatay iswaafa ku sugnaatay yumnacu minhum waa laga mancinayaa oo iyaga kama dhacayso tawaaturkii waxay culammadu u qaybiyaan mutawaatir lafdi iyo mutawaatir macnawi mutawaatir lafdi waxaa ka mida man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa'a maqcadahu min annaar xadiiskaas waxaa soo wariyey saxaabo fara badan baa soo wariyey mutacamidan riwaayaadka qaarkood waa ku sugan tahay qaarna kuma sugna labada mid walibana waa mutawaatir waxaa lagu xambaarayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu marna qaydkaa ku sheegay marna aanu ku sheegin saasaa lagu xambaaray waxaa soo wariyey xadiidkan toddobaatan saxaabi in ka badan culammada qaarkood waxay ku ururiyeen juz gaaray ku ururiyeen culamada ku ururisay waxaa ka mida oo kitaab gaara ka qortay tabaraani iyo culamo kaleba bacdu ahlicilmi waxaabay yidhaahdeen mutawaatir aan xadiiska ahayn la heliba maayo laakiin saxiix maaha warkaas ee sida saxiixa ah waa in axaadiis doora oo mutawaatiri ay jirto waxaana laga yaabaa sheekha hadalkaa yidhi inuu u jeeday tawaatur lafdi oo tawaaturkii macnawiga aan soo gelina lakiin culamada qaarkood waxay leeyihiin tawaaturka lafdiga xataa intaa kuma koobnaa oo xadiiska keliya kuma koobnaa tawaaturka macnawiga wuxuu noqonayaa waa in saxaaba xadiis ka warranto alfaadahay ku kala cabirayaana kaga warramayaan waa kala duduwan yihiin qaarba sibay u sheegayaan munaasabaad kala duwan baa marba si loo sheegay laakiin majmuuca marka laysu geeya waxaa ka xasilaya in macnahaasi uu yahay mutawaatir masalan arrin caqlan la garanaya haddii aynu ku tusaalayno mutawaatirka macnawiga ah munaasabaad kala duwan baa waxaa laga warramay oo lagu sheegay qasas mukhtalifa qisooyin iskhilaafsan oo badanoo kala duwan ayaa cid waliba waxay ka sheegtay ninka xaatim la yidhaahdo deeqsinimadiis qaar yidhahda waa u nimi neefaar uu noo qalay qaar kale haddana u yimaadeen ay yidhahdeen waxaw geel buu noo qalay qaar kale u yimaadeen yidhahen waxaan kaluu noo sameeyey yani waxa weye qisooyin badan oo kala duwan majmuuca qasaskaa marka la geeyo maxaa xasilaya waxaa ka soo ururaya yani xaatim nin deeqsiya inuu ahaa inay tahay khabar mutawaatira waa ka shajaacati cantara qasas badan oo kala duwan oo laga sheego cantara marka majmuuca la geeyo shajaacatu cantara waxaa la odhanaya waa mutawaatira shajaacatu caliyin waxaa laodhanaya waa mutawaatira haddama aragta majmuuca marka laysu geeyo mutawaatiray noqonaysa wahaakada ka warranka laga warramayo qasaskaasa waxay noqonaysaa siyaalo kala duwan iyadoo looga warramayo haddana qadarka ka dhaxeeya macna ahaan ayaa la odhanaya waa tawaaturay attaawudi shiikhii la odhan jiray waxau yidhi mima tawaatara xadiiu man kadab waman banaa lilahi beytan waxtasab waru'yatun shafaacatun walxawdu wamasxu khufayni wahadii bacdu waxyaalaha tawaaturay waxaa ka mid a ah. xadiidka man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa'a maqcadahu min annaar waxaa kaloo ka mid a ah xadiiska sheegaya man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu ama man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna ruuxa ilaahay dartii u dhisa masjid ilahay guribuu jannada uga dhisa ru'yadaa ka mid a ah. axaadiista sheegaysa inay mu'miniintu aakhiro iyo jannada gudaheedaba iyo bannaanka qiyaamadaba iyagoo ku sugan inay ilaahay arki doonaan waa axaadiis mutawaatira soddon saxaabi in ka badan baa soo warisey soddon saxaabi in ka badan ayaa soo warisey shafaacada la mid a ah. axaadiis badan oo kala duwan oo shafaacada ku soo aroortaa jirta ashaykh muqbil ibnu haadi alwaadici wuxuu alifay kitaab ku saabsan shafaacada oo axaadiistii shafaacada ku ururiyey marka waa axaadiis mutawaatira qadarka shafaacaday koobsanayaan marka laysu geeyo alfaaddu haba kala duduwanaatee waxay noqonaysaa mutawaatir xawdka nebiga sala allahu alay wasalam axaadiista sheegaysaa waa mutawaatira masx al khufayn axaadiista sheegaysaa waa mutawaatira haaniihima alaaxaadu yuujibu alcamal lalcilma laakin cindahu dannu xasal haaniihimaa labada nooc ee khabarada ka midka ah kooda labeeyaa ee labaad alaaxaadu aaxaad weeye yuujibu alcamal wuxuu waajibinayaa camal lalcilma cilmi waajibin maayo laakin cindahu dannu xasal ha yeeshee agtiisa ayaa dannigu xasilayaa oo xadiidka aaxaadkii wuxuu faa'iidaynayaa danni haaliba danni haaliba ayuu faa'iidaynaya mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlaya waxay ku saabsantahy axaadiista aaxaadka ah ayuu wuxuu ku tilmaamayaa inuu camal faa'iideeyo oo in lagu camal fala ay waajib tahay laakiin cilmi inaanu faa'iidaynayn ow danni haaliba faa'iidaynayo danniga waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood danni daciif ah iyo danni musaawi ah iyo danni raajixa ama haaliba daniga daciifka ahi waa alwahmuka la yidhaahdo shaygiibaa wuxuu aqbalayaa laba geesood sida inuu yahay iyo inuu sida kale yahay sida laga miisaanka badan yahay aan loo badinayn waxaa la yidhahdaa danni daciif wahmi baana lagu magacaabaa danniga musaawiga ahina waxaa weeye labada geesood markay siman tahay waxaa la yidhahdaa shaki danniga raajixa ahi waa dannu alhaalib waa adannu hadda ka loo jeedaa marka dani la ilaaqo sida badan waa daniga qaalib kaase hadda sheikha muraad u ah shakigii uma jeedo oo dani musaawiya ah wahmigiina uma jeedo oo dani daciif ah. ama dani marjuux waa adanu alhaalib waa dani oo ah. inay sidaa tahay iyo inaynay ahayn waxay u badan tahay boqolkiiba toddobaatan inay saa tahay ama boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba sagaashan muqaabil waxaa u ah ixtimaal daciif ayaa muqaabil u ah hadalka shiikhu wuxuu ku tusinayaa inuu ka qabo axaadiista aaxaadku dhammaantood wax yaqiin faa'iidaynaya inayna ku jirin cilmi wax faa'iidaynaya inayna ku jirin dhammaanteed ay faa'iidaynayso haddayba sugnaato danni qaalib ah. waana qowl ka mida ah aqwaasha ku sugan saddex qowl baana masalada ku jira qowlkaasi ma aha qowlka keliya masalada ku sugan waxaa ku sugan aqwaal kale saddex qowl baa ku jira qowl waa kaa uu sheikhu kuu sheegay oo in la yahay cala waxay faa'iidaynaysaa danni qaalib qowl labaad oo ku sugani wuxuu yahay may axaadiista aaxaadkii hadday sugnaato cala aliطlaaq waxay faa'iidaynaysaa cilmi taana daa'ifo ahlucilmiga ka mida qaba waana sida imaam axmed ibnu xambal uu sheegay oo ku tegey ibnu xasmi laftiisuna sheegay daa'ifo kalena ay la qabaan oo waxay yidhaahdeen xadiiska saxiixee nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam shakhsi keliyaba ha soo wariyabe yuujibu alcilma waalcamala macan cilmi iyo camal buu labadaba waajibinaya oo keensanaya kaasina alqowl athaali waa in la yidhahdo bitafsiil lagu tago in la kala tafsiiliyo oo la yidhaahdo akhbaarta aaxaadka ee saabitada ahi waxay u qaybsantaa qaar faa'iidaynaya cilmi iyo qaar faa'iidaynaya danni haaliba danni haalibay faa'iidaynayaan asaalatan laakiin qaraa'ine hadday raacaan iyo amaaraat waxay faa'iidaynayaan cilmi sidaana daa'ifo badan oo culammada ka mida ayaa qaba waana sida ibnu salaax iyo culamo kaleba ay ku tageen ibnu salax wuxuu qabaa xadiiska haddii qaraa'ina ku lamaan tahay uu yahay muxtafun bilqaraa'in sida akhbaartii saxiixaynkaoo kale wuxuu faa'idaynayaa cilmi ayuu faa'idaynaya jamaacaad badanoo culammada ka midana saasaa laga soo raray ibnu salaxna waa looga horreeyey isfaraayiini iyo ibnu khuwaysi mindaad iyo culamo kaleba ay ka mid yihiin ayaa laga xikaayoodo arrinkaa laga sheegay ibnu kasiir kitaabkiisa ikhtisaaru culuumi alxadiis jamaacaad dooruu ka soo naqlinaya ibnu salaxna inuu ku tegeyna waa sheegayaa waxaanu tilmaamayaa sidaa ibnu salax doortay isaga laftiisuna inuu dooranayo xaafid ibnu xajar laftiisu eh, waa siduu marayo nukhbihiisa waa siduu ku maraya iyo sharxeedaba wuxuu odhanayaa hadduu qaraa'in ku lammaan yahay khabarka aaxaadku sida saxiixa wuxuu faa'iideynayaa cilmi buu faa'iideynaya yaqiin ayuu faa'iideynaya waxaa ka mid ah qaraa'inta uu ku lamaanaanayo siduu sharaxba ku sii caddaynayo akhbaarta saxiixaynka ee bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen waayo ummaddu qabuul bay kula kulantay ashyaadii yaraaye lagu intiqaaday mooyaane inta kale oo dhan talaqatha alummatu bilqabuul waxay kula kulantay aqbalaad ay aqbalayso marka talaqiga ummaddu qabuulka kula kulantay ee ay ku kulantay isku waafaqday ayaa sii quweynaya oo sii taageeraya waxaa kaloo ka mida ah alkhabar almusalsal biala'imma khabarka a'immada lagu taxay oo a'immada kibaartee waaweyni lagu silsiladeeyo lagu taxay oo a'immo ajilli ay kala warinayso walow caddadkooduba ha yaraadaanbe wuxuu noqonayaa mid eh, faa'iidaynaya cilmi yaqiinaya mid faa'idaynaya cilmi mid faa'idaynaya ayuu noqonaya xaddu tawaatur ba isagaan gaadhin buu cilmi faa'idaynaya ibnu xajarka saasuu odhanaya waana sida ibnu taymiya uu doortay oo wuxuu odhanayaa akhbaarta saxiixee ummaddu qabuulka kula kulantay waxay faa'iidaynaysaa cilmi yaqiini ah waana masaladaa waa ku nuxnuxsanaya marka ibnu taymiya wuxuu ka mid yahay qolyaha tafsiilka qabuu ka mid yahay marka sida ugu raajaxsanna waa qowlka tafsiilka ayaa ugu raajaxsan labada qowlee kale waa laga qawsanyey qowlka odhanaya marna yaqiin faa'iidayn maaye mar walba danni haali buu waa qowl daciif ah wa kadalika qowlka kale sheegaya mar walba wuxuu faa'iidaynayaa khabarkaasi hadduu saxiix yahay ama saabit u noqdo cilmi yaqiiniyuu faa'iidaynayaa qowlka laftiisana waa laga raajaxsan yahay qowlka saxiixi waxay tahay waa tafsiilka bacdi baa waxay yidhaahdeen qowlka odhanaya ama tafsiilka odhanaya ama danni haali buu faa'iidaynaya odhanaya waa aqwaal xaadisa marka waa bidco salafkii waxay qabeenuun sida kale in cilmi un ay faa'idaynayaan lakiin qowlka noocaasa waxaa ku sugan nadar waayo saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam haddii la eego waxaa dhacday bacdu saxaaba in akhbaaro saxaabi kale u sheegay inay u raadiyeen cid kale ku waafaqdaa ama ay ka shakiyeen amaba ay yidhaahdeen nebigu sidaa ma odhan oo ta'awulan ay ku inkireen taana akhbaar badan bay ku soo arortay ama can caaisha ama can cumar aw can hayrihima cumar bnu khadaab marka saxaabi u sheego xadiis wakhtiyada qaarkood waxa dhacday fii bacdi alaxyaan inuu odhan jiray cid kaala markhaati kacdo la kaalay maaha mar walba inuu saa odhan jiray waxaa ka muuqata inuu bacd alakhbaar uu ka shakin jiray hubuudkeeda bimacnaa tuma'niino raadin jiray uu is odhan jiray armuu ku khata'ay sida qisadii istiidaanka ku saabsanayd iyo qasas kaleba xadiidkii faatima binti qays lafteeda wuxuu ku laa nadri axafidat am nasiyat dee haddii khabar kastoo ruux cadli soo weriyo saxaabada agtooda ay ka ahayd cilmi yaqiini ah taradudkaas ma yimaadeen akhbaarta qaarkood laga taradudo meesha ma timaadeen caaisha waxaa dhacday in axaadiista qaarkood ay tidhi nebigu saa ma odhan hebel baa wahmiyo ismoodsiiyey ee sidan kale uu yidhi waxaa kaloo ka sugnaaday axad ataabiciin ayaa wuxuu yidhi xadiis baan nin saxaabiya ka maqlay markaasaa annagoo ku maqan jihaadkii ayaan xadiiskii waxaan u sheegay abu ayuub alansaari markaasaa abu ayuub wuxuu igu yidhi taabicigii baa odhanaya u malayn maayo nebigu inuu sidaa yidhi markaasaa arrinkii ugu weynaaday markaan soo noqday madiine ku soo noqday ayaan saxaabigii u tegey markaasaan ku yidhi xadiiskii aad ii sheegtay bal igu celi sidii aan u sheegu iigu celiyey sidii aan u sheegay ayuu igu celiyey wuxuu tilmaamaya abu ayuub alansaari iskadaa siduu sheegay inuu danninayee khilaafkeeda inuu daninayo marka waxa weeye calaa kulli xaal tafsiilka qowlka ku saabsan baa sawaab ah bidcana inayna ahayn baynu waxyaalaha noocaas u keennay ashyaa badanoo noocaasaana jirta cali bn abi taalib oo kale marka xadiis uu u sheego saxaabi wuu dhaarin jiray ilaah baan kugu dhaariye nebigu miisaa yidhi inaad ka maqasha saxaabadii waa cuduul alsaxaabatu kulluhum cuduul biijmaaci ahlisunna sababta uu dhaarinaya maxay tahay se in tuma'niina u kordha maaha isagaan saxaabigii jarxinayn ayaa haddana inuu tuma'niino siyaadsado oo kalsoonida uu ku kalsoon yahay khabarkan u sii kordho ayuu uga jeedaa dhaarinta u dhaarinayo marka adigu calaa kulli xaal qowlka tafsiilka ugu fiican masale kale ayaa u baahan in la xuso masaladaas waxay tahay iyadoo culammadu ay isku khilaafsan yihiin akhbaarulaaxaad ma cilmay faa'iidaynaysaa ma danni bay faa'iidaynaysaa ma tafsiil baa ku sugan haddana ahlusunnuhu waxay isku waafaqsan yihin lagu camalfalayo camalfalkaa lagu camalfalayo sida ahlusunna waljamaca ay qabaan farqi ma kala laha caqiido iyo axkaam mid walba in loogu camal falayo muta'ahiriinta qaarkoodba waxay ku gaar yeeleen camalkii inay u qaateen xagga axkaamta camaliga ah ee furuucda in loogu camal falayo markaase waxay yidhaahdeen akhbaaru ulaaxaad caqaa'id looma qaato caqiido looma deliishado qowlka noocaas waa qowl baatil ah waana qowl bidca ah cidda la timaadaana waxay noqonaysaa cid bidcawday oo mubtadicay ay noqonaysa akhbaarta aaxaadka lagu camalfalayo oo caqaa'idda loogu camalfalayo qofka inkira yasiiru mubtadican min xaysu aliطlaaq mubtadic buu noqonaya bidcaanu ku sugan yahi bikhilaafi man yaquulu yacni waxa weye danni qaali bay faa'iidaynaysaa mas'alada ama tafsiil baa ku jira isaga laguma bidcaynayo sunnada lagagama saarayo qofka yidhaahda hadduu oggol yahay caqiide iyo axkaam mid walba in loogu camalfalayo hadduu sidaa oggol oo xujo uu ku yahay axaadiistaasi caqiidiya axkaamba hadduu sidaa ogol yahay laguma bidcaynayo laakiin hadduu camalfalka diidayo caqaa'idda loogu camalfalayo oo u odhanayo caqaa'id looma deliishado xaalka noocaasa yasiiru mubtadican mubtadic buu noqonaya marka camalfalka culammadu markay sheegayaan caqiidiya axkaam mid walba waa soo gelaysa xataa culammada qaarkood oo qaba akhbaarta aaxaadku cala alitlaaq inay u faa'iidaynayso danni qaaliba maaha ilaaba ilaa natiijada ka dhalanaysa inay tahay inaan caqaa'id loo qaadanayn cala sabiili misaal imaamu nawowi kutubihiisa wuxuu ku nasgareeyey akhbaarta aaxaadku ama khabarulwaaxid inuu danni qaaliba faa'iidaynayo waxaan odhanayaa waaxidkani shakhsigan ka warramay macsuum ma aha waxaa suurtoobi karta inuu dembaabo been sheego liannahu laysa bimacsuum waxaa dhici karta inuu ilaawo sahwiyo oo sidii loo sheegay si aan ahayn halatan uu yidhaahdo mar haddii ixtimaalaadkaasi ka suuragal yihiin cilmigii yaqiintaa waa ka baajinaya danni qaali noqonaya isagoo sidaa ku tacliiliyey masaladana taqriiriye kutubtiisana ku caddeeyey haddana xaggii caqaa'idda shaki ma gelin sharaxiisa uu sharxayo saxiixu muslim markuu sharxayo wuxuu soo maraya axaadiis badan oo caqaa'id ku saabsan oo aaxaad ah sida axaadiistu sheegaysu taqriirinaya una tilmaamaya axaadiistaasi ama sifaat ha ku saabsanaadaan waxaa jirta bacdu sifaat oo aan qur'aanka ku soo arooriyey axaadiis mutawaatiraana ku iman ee axaadiista aaxaada ku timi markuu sheegaya wuxu odhanaya hada alxadiis min axaadiisi sifaat walinaasi fiihi madhabaan ma odhanaayo xujo kuma aha baabkan halkiibu deed marka waxay sharxaya madhab salaf iyo madhab alkhalaf calaa xasab isaga sidii ru'yadiisu ay ahayd ayuu u sharxaya axaadiista qaarkood oo aaxaada markuu soo marayo wuxuu odhanayaa xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista usuusha ah ayuu ka mid yahay khabarkii waa aaxaad haddana caqaa'id buu ku saabsan yahay ya waa axaadiista usuusha koobsanaysa ee muhimka ah buu tilmaamaya ya marka ma aha cid wal oo tidhaahda danni khaalibuu faa'iidaynayaa inay ka qabaan caqiide looguma camalfalayo inay qabaan maaha sheekhu wuxuu idhi raximahullah haaniihimaa labada nooce akhbaarta kooda labeeyaa ee labaad alaaxaadu aaxaad weeye kii hore waa mutawaatir ka labaadna waa aaxaad aaxaad waxay noqonaysaa jamcu waaxid yacni waxa weeye yani midhkii unbaa la jamciyey yuujibu alcamal khabarulaaxaadku yuujibu wuxuu waajibinaya keensanaya alcamal camalfal buu waajibinaya lalcilma cilmi yaqiiniya waajibin maa laakiin cindahu dannu xasal ha yeeshee agtiisa danni ayaa xasilay waxaa loo jeedaa danni haalib ah marka caqiide iyo axkaam mid walba waa loogu camalfalayaa mid walba waa loogu camalfalaya cidda tidhaahda sunnada nebiga sala allahu aley wasalam cala alitlaaq uma qaadanayno waa hadal bashar taasi waa kufri cad waa gaalnimo qur'aankaannu ku kaaftoomaynaa cidda tidhaahda ee wax xadiisa dhegaysan mayno waa hadal bini aadam ruuxa sidaa yidhahdaa waa gaaloobaya qur'aankana ma rumayn sunnadana ma rumayn oo qur'aankii hadduu leeyahy qur'aanka waa oggolo waan maxaa loo odhanaya qur'aanka ma rumayn jawaabtu waxay tahay marba hadduu sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo axaadiistii nebigoo dhan uu inkiray ma aamana bilqur'aan waayo qur'aanku isagaa sheegaya axaadiista nebiga sala allahu aley waslam in la qaato oo taacada ilah iyo taacada rasuulku amraya atiicu llaha wa rasuul atiicu llaha warasuul ilahay ateeca rasuulkiisana ateeca haddii sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam la diido waxay noqonaysaa rasuulkii lama atiicin waxaanuu ilaahay amray rasuulka in la raaco ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicu min duunihi wliya walaa tattabicu min duunihi awliyaa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum marka rasuulka in la raaca waa waajib haddii rasuulka la ateecana ilahay waa la ateecay man yutic arasuula faqad ataaca allah waxaa laynooga digay rasuulka in la khilaafo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim wma kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allah warasuulu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ta kale sunnadu inay munazalato waxyi tahay ba ilahay inoo sheegay wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa inay munazalo tahayna ilahay waa inoo sheegay wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma ilaahay kitaabka ayuu kugu soo dejiyey iyo xikmadaba xikmadu waa sunnada nebiga sala allahu alay wasalam wadkurna maa yutla fii buyuutikum min aayaati illahi walxikma guryaha nebiga shayga kale qur'aanka aan ahayn ee laga akhrin jiray ee la amray rasuulka sala allahu alayh wasalam zawjaadkii uu qabay inay ku waana qaataan shayga labaad ee guryaha nebiga laga akhrin jiray aan qur'aanka ahay ee la amrayo inay kuwaana qaataan keebu aha ila waxaa la yidhi markaa waana qaata ku wacdi sooma oo xusa waxa guryihiina laga akhrinayo dumarow ee aayaadka ilaahay iyo xikmaddaba ahaaday xikmadu waa sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam marka adilo badan baa mawduuca ku soo aroortay marka ruuxa sunnada itlaaqan wada inkiraa xataa iskadaa sunnada ee qur'aanka ma rumayn wuxuuna noqonaya kaafir billah waxa la mida oo aan waxba ka dhicin haduu yidhahdo sunnada ta aaxaadka ah ayaan diiddanahay laakiin ta mutawaatirada ah waa ogolahay waxay ka dhigan tahay ka inkaari sunna waayo qadarka mutawaatirkii sunnada maxay kaga dhacaan qadarka aaxaadka waa qila qaliila marka waxay ka dhigan tahay ka inkaarihi lisunnati itlaaqan ayay ka dhigan tahay wuxuu sheekhu uhi raximahullah limursali wa musnadin qad qusima wa sawfa ya'tii dikru kullin minhuma qad qusima waa la qaybiyey khabarulaaxaadkii ama akhbaartii aaxaadka waa la qaybiyey limursalin wa musnadin mursal iyo musnad baa loo qaybiyey ay ilaa mursalin wa musnad laamku waa bimacnaa ila wa sawfa yaatii wakhti dambuu iman doonaa dikru kullin minhuma mid walow labadooda ka mida sheegista la sheegayo fa xayumaa bacdu ruwaati yufqadu marka ruwaadda qaarkood la waayo oo sanadkii aanu wada xidhiidhsanayn fa mursalun waa mursal weeye ay fa huwa mursalun khabarkaasi waa mursal wamaa cadaahu wixii ka soo hadho waa kii sanadkiisu xidhiidhsanaa min awalihi ilaa aakhirihi awalkiisa laga soo bilaabo ilaa akhirkiisa laga gaadhaayo sanadku aanu kala go'nayn ee xidhiidhsan yahay ee mid waliba kuu ka warinayo aan cidi u dhaxayn oo toos uga warinayo ya ama mid waliba kaa kale uu ka maqlay ama hadalku daahir ku yahay sariix bayaanu ku ahaane inuu isaga ka maqlay loo fahmay walow canba ha ku weriyey sida inuu tadliis ka maran yahay iyo wax la mida musnadun waa musnad wixii ka soo hadhaa waa mid mutasila ama waa mid marfuuca oo daahirkiisu itisaal yahay walow inqiaac khafyi haba ku sugnaado daahirulitisaal markay leeyihin waa saas lilixtijaaji saalixun lalmursalu laakin maraasiilu saxaabi tuqbalu lilixtijaaji saalixun ixtijaaj waa u suubamaa musnadku ay huwa musnadku saalixun lilixtijaaj waa u suubamaa in la xujaysto waa xujo lalmursalu mursalku xujo mah oo isagu laakiin maraasiilu saxaabi tuqbalu ha yeeshee mursallada saxaabada iyaga waa la aqbalayaa sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah axaadiistii aaxaadka ahayd waa la qaybinayaa ama khabarulaaxaad waxaa loo qaybinaya laba qaybood ayaa loo qaybinaya qad qusima khabaru laaxaadi limursalin ilaa mursalin wa musnad marka labadaa qaybood bay kala gelayaan qaybna mursal baa la odhanaya qaybna musnad baa la odhanaya sanadku hadduu xidhiidhsan yahay waa musnad haddii sanadku kala go'an yahay oo aanu xidhiidhsanayn waa mursal tacriifkani waa tacriifu alfuqahaa walusuuliyiin fuqahada iyo usuuliyiinta tacriifkoodii weeye tacriifkii muxadisiinta ma aha muxadisiintu waxay qabaan sanadku haddaannu xidhiidhsanayn magaca mursal kulmin maayo ee wuxuu u qaybsamaa mucallaq iyo mursal iyo munqatic iyo mucdal anwaac baa loo qaybiya marka mursalku waa qismi ka mida ah kii aan sanadkiisu xidhiidhsanayn ama bicibaara ukhra waa qasiimun lilmucallaqi waalmunqatici waalmucdal kulligood mid u wada yaalla maaha ee wuxuu yahay qayb kale oo wax la qaybsanaysooo la siman marka waa qismi uun ka mid ah waxyaalaha sanadku aanu xidhiidhsanayn diddulmusnad qayb ka mida wey qolyaha usuuliyiinta iyo fuqahadu waxay leeyihiin sanadka haddii waxbaba ka go'an yihiin meeshuu ka go'an yahay farqi ma kale leh ma awalka sanadkaa ma dhammaadka sanadkaa ma aakhirka sanadkaa ma sanadka dhexdiisaa ma laba meeloodba ma meel keliya meesha keliya ma labaa ka maqan iyo wax ka badan ma meelo kala taganba kullu daalika waxay leeyihin waxaa lagu itlaaqayaa mursal marka agtooda almucallaq waa mursal almunqatic waa mursal wa qismun min almursal cinda alfuqahaa walusuuliyiin almucdal iyo almunqatic waa qayb ka mida mursalka marka mursalka agtoodu waa macno caam ah kullu maa lam yatasil sanaduhu fahuwa cindahum mursal laakiin sidaa uma qabaan muxadisiintu muxadisiintu waxay leeyihin mursal waxa la yidhaahdaa warka taabicigu sheego ama taabicigii weynaa ha ahaado ama taabici kuu doonaba ha noqdo saghiiran kaana aw kabiiran hadduu yidhahdo rasuulku wuxuu yidhi sidaas oo aanuu sheegin khabarka cidduu ka maqlay waxaa la yidhaha mursal marka waxa shardiga agtooda meeshuu ka go'an yahay inay tahay muntaha sanad xagga nebiga xigta calayhi asalaatu wasalaam waana in cidda hadalka odhanaysa ay tahay cid taabici ah taabici wanta saxaabiga laftiisa hadalkiisu mursal waa noqdaa laakiin maraasiilu saxaaba inay la aqbalayo xujo tahay waa ka inoo sheegaya markaa sheikhuba nadmiga ku sheegay laakiin maraasiilu saxaabi tuqbalu mursallada saxaabada waa la aqbalaya saas waa ka yidhi calaa kulli xaal mar haddii axaadiis laga warramayo axaadiista cidda ahlulfanniga ah waa in iyaga looga dambeeya xadiiskiina culammada muxadisiinta fannigoodii iyo takhasuskoodii uu yahay ila ilaahay wuxuu idhi fas'al bihi khabiira yaga axaadiista khabiir ku ah mar hadday xadiiskii iyagu khabiir ay ku yihiin usuuliyiin ama fuqaha waxay ka yidhahdeen la aqbali maayo xadiiskii ahluxadiis ha loola noqdo ciddii khubarada ku ahayd takhasuskooda u ahaa waa in looga dambeeyaa ixtiraamu ahli takhasus baa la yaqaan waa fannigiisii iyo takhasuskiisii iminka haddaad caqlanba eh, shay caqliya ah haddaynu ku sheegno oo la wada garan karo masalan waxaa la yaqaanaa dhakhtar ba wuxuu leeyahay takhasus takhasuskiisu wuxuu yahay masalan baatiniya warku jirta iyo intaasuu ku takhasusay dhakhtar kalena wuxuu ku takhasusay indhaha mid kale wuxuu ku takhasusay maskaxda haddii dhakhtarkii maskaxda ku takhasusay uu war isagu sheego oo la yidhaahdo dhakhtarkii baatinyada ku takhasusaa khilaafay ama dhakhtarkii indhaha ku takhasusay uu war sheego oo uu indhihii ka sheego oo la yidhaahdo kii baatinyada ku takhasusaa khilaafay yuu cibro yeelanaya dhakhtarkii maskaxda ku takhasusay wuxuu maskaxda ka sheego qofka markuu baadhay miyaa dhakhtar kaleoo aan takhasus u lahayn maskaxda miyaa warkiisa la aqbalayaa oo laga horgeynayaa kan takhasuska u leh maskaxda sababtoo maya waxaa la odhanayaa baabkan adiga baabkaagi maaha miyaa laga yeelaya hadda iminka ninkii ku takhasusay caloosha inuu yidhaha indhahan qalaya ya lagama yeelaya soma ama ninkii dumarka ku takhasusay uu yidhahdo anigu waxaan qalayaa madaxa maskaxda bura ka soo baxday ayaan ka soo jaraya hadday cidula tagto dayadaa wararsan soma ya marka waxaa la yaqaanaa cid walba takhasuskeeda in looga dambeeyo fuqaha iyo usuuliyiin takhasus bay leeyihiin xadiis nebi haddii laga warramaayo rag baa xadiisku shaqadooda yahay oo takhasuskooda yahay oo cimrigoodii xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo barashadiisa iyo loo noolaanshihiisa ku bixiyey casharaatu siniin bay xadiiska la noolaayeen ya dee raggaa inay uga dambeeyaan wey mid mushaarako caama ku lehoo xoogaa dee xadiiskii ama aqoon fiican ba aan xadiiska u lahayn in lala tartansiiyo lala baratansiiye miyay tahay ya waa saas wey sidaa caqlan aa u garanaysaan waadix weeye bay la kulli xaal sida la raacaya waa sida muxadisiintu ay mareen wuxuu idhi faxayumaa bacdu ruwaati yufqadu mar kastoo ruwaadda qaarkood la waayo fa mursalun ay fa huwa xadiiskaasi mursalun mursal weeye wamaa cadaahu waxaa ka soo hadhaana musnadun musnad weeyaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk